صار سنة أحمدا الله من وسددا إتقان يوم في غد يروي الدنا يسع المدى صح بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على رسول الله أما بعد أولا waxaanu ku shukrinaynaa rabbi subxaanaه wa tacaala oo halkan isugu kaya keenay bacda shukri waxaan ku shukrinaynaa culimmadeenna ajilaaga ah oo ah dalka iyo dibadihiisaba nooga yimid kadibna waxaan ku shukraynaa walaalaha ka soo qayb galay oo runtii wakhti hore halkan yimid waana ku mahadsantihiin intaa kadib walaalayaal waa maalintaanu wada sugaynay oo ah december eh, mu'tamarkeennii lixaad oo ay soo qabaqaabisay aasaaru sunna ciwaankeedina uu yahay binaau lumam wa asbaabu suquutiha ummadi waxay ku dhisanto asbaab ay ku dhisanto iyo waxay ku burburto maa sha allah falatafadal sheekh eh, intaa kadib walaalayaal barnaamijka maanta in sha allahu tacaala waxaa inoo daadihin doona eh, walaalkeen dulyadayn oo marti inoo ah saa hor idinkugu sheega walaalayaal barnaamijka waxaa inoo daadihin doona kusoo dhaweynaya in sha allahu tacaala walaalkeen maxamuud cabdi nuur dulyadayn iyo walaalkeen mubaarak maxamed saalax oo labada marti inoo ah falyatafadal mashkuura الحمد لله الحمد لله الواحد الخلاق أمرنا بالتآلف والوفاق ونهانا عن سبل التفرق والشقاق واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له شهاده تملا النفوس من الخشيه والاشفاق واصلي واسلم على نبينا محمد بن عبد الله صلاه وسلاما تامين كاملين ما تعاقب افول واشراق وعلى اله وصحبه ائمه الهدى باتفاق ومن تبعهم باحسان الى يوم التلاaq ama bacd walaalayaal waxaynu ku faraxsannahay aan ilaahay uga mahadnaqaynaa maalintii aynu ballansanayn ee ahayd maanta oo axada bisha disembar ay tahay afar iyo labaatan sanadkan labada kun iyo saddex iyo labaatanka ama kow iyo tobanka jamaad athaani bishi lixaad ee sanadka kun afar boqol iyo shan iyo afartan inuu ilaahay isugu wada kaayo keenay howlkii aan ku ballansanayn culummadeennana si nabad ah oo qurux badan ay uga soo xaadireen goobta idinkana sida qiimaha badan quruxda badan qaayaha badan ee qadarinta mudan ee aada uga soo qayb gasheen kulankeenna lixaad oo mahalku dheggiisa uu yahay sannadkan si walaalkii xasan sheegay binaa' ulumam wa asbaabu suquutihaa ummad maxaa dhisa hormariya ummadi maxay ku dhisantaa samexay yihiin sababaha ummadaha dhaadhicisa oo hoos u rida culimmadana ay diyaar inoo yihiin ilaahay ayaynu ku mahadnaqaynaa waynanu ku faraxsannahay sharaf ayaynu inoo tahay sidan quruxda badan ee ilaahay alxamdu lilaah uu isugu kaaya keenay sidoo kale waxaa mahad mudan ansaara sunna trust oo waxyaabaha ay ummadda u qabanayso ay cad yihiin anhaca alcaalam muslimiinta joogo iyo soomaalida joogtaba ay u hanqaltaagayaan oo ay aad ugu hiloobayaan quruxda iyo dacwada iyo sidaan ay wax u soo gudbisaa sanad walba oo nairobi la isugu imaado aad ayay u mahadsan yihiin ayaga dadka ka shaqaynaya dadkii abaabulay culimmada hawsha wadda dembigooda iyo kii waaridkoodba allaha dhaafo wa acadda allahu lahum aljanna nusulan wa acadda allahu lahum aljannata nusulan in sha allah baaraka allahu fiikum wajazakum allahu khayran waxaynu ku faraxsannahay culummada qiimaha badan ee ka soo qayb gashay sheekheenna sheekh cabdirashiid cali suufi sheekh cabdirashiid sheekh cali suufi sheekh mustafa xaaji ismaaciil haaruun sheekh doctor maxamed sheekh cusmaan sheekh sheekheenna sheekh maxamed cabdi umal sheekha doctor sheekh maxamuud shibli sheekheenna sheekh bashiir axmed salaad professor sheekh cali maxamed saalix sheekheenna sheekh axmed cabdisamed sheekh doctor abushayba sheekh shariif tawiil oo aada wada garanaysaan sheekh maxamed idriis sheekh cabdiraxmaan sheekh tawiil waan sheegay iyo sidoo kaleba culummada kale ee aanan hadda aanan soo wada koobi karin ee nagala qayb qaadan doonta in sha allah sheikh imaamka uu ka mid yahay masjidka jaamiya sheekh jamaal iyo dhammaan culimmada waxaynu ku faraxsannahay inay nagala qayb qaadanayaan una heellan yihiin una taagan yihiin dacwada iyo gudbinteeda meel walba goor walba iyo goob walba oo adduunyada ay ka joogaan sidoo kale waxaa inala jooga siyaasiyiin senatarkeenna waa garanaysaan senator bilow kerow oo mar walba nagala soo qayb galo sidoo kale ganacsato fara badan ayaa inala joogta bulshada rayidka ardada dhallinyarada odayaasha dhaqanka dhammaan dumar haween weliba aad iyo aad u qiimo badanoo dacwada aad uga shaqaynayo hooyooyin aad iyo aad ayaa u wada mahadsan tihiin sida quruxda badan ood uga soo qayb gasheen intaas ka horna allaha isu kaaga keenay markii lixaad na kulansiiyey sanad walba sidaanoo kale isugu kaaga keeno ayaa mahadsan waxaa sidoo kale sharaf ii ah ka da'bina aw kalmuctaad inaan ku bilaabanno qiraa'a catira aayadaha qur'aanka kariimka ah waxaana ku faraxsannahay inuu nala joogo alqaari maxamed xasan ila soo dhoweeya baaraka allahu fiikum wajazaakum allahu khayran أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك وان لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل أنزل إليكم من ربكم وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ۖ فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا فريقا كذبوا وفريقا يقتلون وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ۖ فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم والله بصير بما يعملون لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم أفلا يتوبون إلى الله أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر يؤفكون قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم صدق الله العظيم maa sha allah takbiir jusita khayran waa boorigta waa kufita min shari اnnaasi waadahum alqaari maxamed xasan aad iyo aad ayaa u mahadsan tahay iyo weliba xulashada aayadaha aad xulatay jazaaka allahu khayran baaraka allahu fiik aan ku bilaaba ee si rasmi ah insha allah waxaa inoogu bilaabmaya mu'tamarkeennii lixaad ee maanta waxaana soomaalidu ay dhahdaa madaxa meel ka sarreeya oo la taabto ma lahan soo waxaan jecelnahay inaan ka maqalno oo culimmada soo dhoweeyo ninkaad wada garanaysaan ee sheekheenna sheekh guddoomiyaha iyo madaxa ansaaru sunna trust sheekh cabdirasaaq cabdulaahi aadam oo ku magac dheer muxuu ku magac dheer yahay a maasha allah genaraal jiir soo dhowo genaraal jiir sheekh cabdirazaaq ahlan bek ahlan bek si fiican u soo dhaweey si fiican الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد يقول المولى تبارك وتعالى في كتابه العزيز وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب macaashir almuslimiin annagoo ka duulayna aayadda qur'aanka ah oo rabbigeen uu ku yidhi watacaawanuu cala albiri waataqwa ayaanu u qabannay mu'tamarkan ilaahayna subxaanahu wa tacaala waa inoo fududeeyey ilaahay baanu oga mahad celinaynaa kumanaan mar iyo ka badanba maxaa yeelay hadduusan rabbi subxaanahu wa tacaala uusan ina waafajin lahayn oo uusan noo fududayn lahayn oo uusan noo sahli lahayn tallaabo tan la mid ah iyo mid u dhow toona maanan qaadnayn marka ilaahay subxaanahu wa tacaala baa kumanaan jeer mahadsan wa bacda shukri illaahi tabaaraka wa tacaala waxaan ku shukrinayaa culummada waaweyn ilaahay baa weyne oo inooga kala yimi dunida dacladeeda oo aad garanaysaan oo aanan u baahnayn inaan nin nin idinku magacaabo meel walbay inooga yimaadeen sano sanooyin badanna waa ay inoo yimaadeen sanooyin kalena waa inoo iman doonaan in shaa allahu tabaaraka wa tacaala marka si guud iyo si gaaraba waxaan leeyahay ilaahay subxaanahu wa tacaala culimmadeenna allah inoo barakeeyo ilaahay cimrigooda allah noo barakeeyo caafimaadkooda allah xoojiyo diintooda anfac allaha geliyo ciribtooda allaha sugo ilaahay subxaanahu wa tacaalaa tallaabadaa ay soo qaadeen miisaanka xasanaadka allahu gesho walaalada rag iyo dumarba leh saqiir iyo kabiir taajir iyo maxay ahaydayey faqiirba leh maxay ahaydayey macallin iyo ardayba leh cid walba leh hooyo iyo inankeeda aabbe iyo curadkiiya gabar iyo maxay ahaydaye wadaadkeeda wiil iyo walaashi iyo walaalkiiba ah dhammaantiin dadka saaka ka soo qayb galay mu'tamarkan furitaankiisa oo goor hore yimi oo intaan culimmada isu celcelinaynay oon isla sugaynay u dhabar adeygay bacda shukri illaahi tabaaraka wa tacaala waa idinku shukrinaynaa waxaana idin leenahay ilaahay subxaanahu wa tacaala tallaabadaas soo qaadeen miduu dembiga idinka dhaafo iyo miduu rifco iyo darajo idinku siiya allah idinka dhigo maxaa yeelay tallaabo diin loo soo qaaday runtii aadana tirada uu ilaahay ugu talagalay ama qiimaha ay leedahay alle agtii wuxuu aadana qiimeyn karo ma ahan ilaahay baa inaga yaqaan ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan ka baryayaa inuu fadhigan ka yeelo fadhiyadii uu ku tilmaamay inuu malaa'igta ugu faano ilaahay subxaanahu wa tacaala khayrkiina ha badiyo maanta waxaa inoo furmaya siday walaaladuba sheegeen kulandiimeedkeennii lixaad ay mu'asasada ansaaru sunna qabanaysay maantuu noo bilowday culimmada ka qayb qaadanaysaa waxaanu soo iclaaminay amaanu ogeysiis ku bixinnay inay yihiin labiiyo toban labiyo tobankii toban baa ka hirgashay labana waa ay hirgeli weysay cillado soo baxay darteed nina denmark ayuu ka soo bixi waayey ninna cumro iyo maka iyo halkaa baa loo kaxeeyey oo qolyaa yidhi ina kaxay oo waa shariif maxamed shariif tawiil ninka la yidhaahdo ninka xagga iyo cumrada iyo maka wardiga nooga qabanaya oo soo afuufaya wadaadka denmarkna waa cabdiraxmaan abyad inteennii kale waa wada joognaa waana ka qayb qaadanaynaa insha allahu tabaaraka wa tacaala oo qolo aanan maxay ahayda mid iyo laba iyo saddex ahayn oo hadda inala joogta iyo sheekh maxamed cabdi umal iyo sheekh maxamuud shibli oo iyagana xaflad xilligan fadhiya xaflad kaley fadhiyaan oo qorshaysnayd oo horey u qorshaysnayd soomaalidu waa barakaysan tahay oo waxaa laga yaabaa in ay halka hadal ka doonaan laakiin waa is ognahay in sha allahu tabaaraka wa tacaala sheekhulbeledka iyo saaxiibkeen muftigeenna iyo maxay ahayd ayay sheekh maxamuud shibli intaba haddaan wada hadlaynay waana noo qorshaysan yihiin waxaaba laga yaabaa maanta kelimaadka inay wax ku leeyihiin in sha allahu tabaaraka wa tacaala intaasina intaa baan ka leeyahay xaqiiqatan waxaan u ducaynayaa wiilkayga maxamed xasan axmed muuse oo aan maxay ahaydayee hooyadii doonay oo aabbihii u doonay oo aan u guuriyey hooyadiina dhimatay allah u naxariisto aabbihiina waa taagan yahay oo dhabarkuu xirtay oo guntiguu adkaystay siduu carruurtaa u korin lahaa khayrkooda allah badyo qaarigii qur-aanka noo akhriyey waxaan kaloo ku sugrinayaa maxamuud dulyadayn oo ahaa maxay ahayd daadiyaha barnaamijka oo uu al ustaad alcorneel xasan garre ku soo dhoweeyey tixdii garraha ahayd ma ku dhuftaa ya garree mati garree tuko lamamiti waa waa ku dhufan karaa si uu maxay ahaydaye xasan garre iyo garraba ay garta u qaataan tamaam xasan garre ninkuu ku soo dhoweeyey oo daadiyaha weyna maraykanka ayaanu oga yeeray sheekh maxamuud ulyadayn waana ninkaa taqaanaanoo sano hore sanadkii dhoweed kii ka horreeyey noo daadihinayay barnaamijka sidoo kale walaal kale waxaan nooga yarnay soomaaliya isagana oo daadiyaha labaad ah alakh mubaarak waana arki doontaan in allahu tabaaraka wa dhammaantiin bacda shukri tabaaraka wa waa idinku shukrinaya sidoo kale waxaan ku shukrinayaa barnaamijkan ama mu'tamarkan islaamiga ah dadka nagala qayb qaatay oo aanan mid iyo laba iyo saddex ahayn oon hal galabta ama saaka halkan aan ku soo koobi karaynin sidoo kale idaacadaha iyo maxay ahaydayay allahu lmustacaan warbaahinta nala joogtaa oo mid iyo laba iyo saddex aanan ahayn iyana waa ku shugrinaya sidoo kale walaaladeen sheekh bilow aadan kerow iyo sheekh cabdiraxmaan tawiil iyo maxay ahaydaye doctor abushayba iyo alustaad alimaam asheikh waladi jamaaludiin imaamka jamiya mosq dhammaantiin sheekh eh, doctor xasan xusein oo ninka geeska u jira ah waa ku shukrinayaa dhammaantood sidoo kale waxaanan hilmaamaynin oo ilaahay subxaanahu wa tacaala eh, maxay ahaydayey aan ugu dhowaanayaa waxaa jirta gabarh soomaaliyeed oo maamooyinka soomaalida ka mida oo intaan barnaamijkan waday ii timi lacag xoogganna ii keentay oo tiri tidhi kaga qayb qaado mashaariicda aa wado waa qofka keliya aan arkay oo isoo doontay oo yidhi intanaan ku darsanaya lacag aanan yarayn oo melyan iyo dheeraada ayay ii keentay anoonan raadsanin u tegin ilaahay khayrkeeda allah badiyo ilaahay subxaanahu wa tacaala taasina waa min baabi walaa tabkhasu nnaasa ashyaa'ahum ma ka doonayo maxay ahaydaye inaan ugu dhowaado ama aan maxay ahaydaye jeebkeeda furto laakiin min baab walaa tabkhasu nnaasa ashyaa'ahum iyo si aanan loogu malayn hantidan inaan aniga keligay bixiyey sidoo kale nin walaalada ka mid ah oo ganacsadaha soomaaliyada ugu weyn oo hadda imaqlaya gidaarkaana gidaarkaa sii jeeda oo b b s la yidhaahdo asaguna waxaanan filanayn buu maaqaan meeluu iga soo shubay maalin baan u tegey oon xoogaa gebi dhacay oo tallaabada qaadi waayey markiiba soddon daqiiqo kadib accountigayga wuxuu ku soo riday waxaanan qaadi karayn ilaahay khayrkiisa ha badiyo ninkaa anaa raadsaday gabadha waxaan u hormariyey gabadha ayadaa isoo doonatay oo maxay ahaydayay ilaahay uu saanteeda soo qaaday ilaahay waana waxaa la gudaa waxa uu walaalka kuu galo waa la sheegaa oo waa la gudaa ragna waa kii maxay ahaydayey abaal gala ragna waa kii abaal guda marka ilaahay subxaanahu wa tacaala macsharka intaa la eg baan labadaa qof ilaahay hortii ooga baryaya ilaahay inuu miisaanka xasanaadka u gasho oo ayan noqonin wixii ay i dhibeen mid aan maxay ahayda meel gaara la maray markhaatina ka noqda aniguna waa qiraya ilaahay subxaanahu wa tacaalana waa og yahay intaa ayaan waxaan ooga baxayaa mu'tamarka iyo furitaankiisa waxaan leeyahay ilaahay subxaanahu wa tacaala ugu dhowaada maanta waxaana la joogta gabar soo muslintay sana hore oo sanadkii dhoweyd oo dhan aan college ku haynay oo kukuuyo ah oo insha allahu tabaaraka watacaala halkan galabta ka akhrin doonta suurat lburuuj mar dhoweed baan u dhegaysanayay wasamaa'i daati lburuuj waxay ku dooratay baan la yaabay waxay ku dooratay baan la yaabay xaqiiqatan axaadiis bay soo baratay waxayna tidhi afarta sanoo soo socotana waxaan rabaa kuleej kan hadda aan ka soo baxay mid ka weyn in la igeeyo in sha allahu tabaaraka watacaala tacaala waa ku qurxinaynaa barnaamijka waxay ii keeneen walaalada nuur kabiir miyaa soo dhiibay ma aqaan maxamed cali shucayb waa nin dhalinyaro ah oo wiilashayda ka mid ah oo beri dhoweyd lagu dhaawacay oo miyirku ka tegey oo maskaxda laga qalay oo koomo ku jiray dhowr bilood oo culimmadana ay garanayaan oo u shaqayn jiray sheekh cabdirashiid iyo sheekh mustafa iyo dhammaantood iyo sheekh maxamed idriis iyo culimmadoo dhan waa garanayaan sanad hore ninkii logistigada ugu weynaa weeye baabuurta iyo iskudubaridkooda koomuu galay dhowr bilooduu ku jiraa xalay buu taleefon igula hadlay faraxa aan farxay ilaahay baa ogaa hadal baa laga la'aa miyir baa laga la'aa intaasoo bilood buu geeri iyo nolol u dhexeeyey ilaahay caafimaad xooggan oo uu ku rukuuco ku sujuudo ilaahay ku caabudo oo dacwada uu ku shaqeeyo oo caruurtiisa ku dhaqdo oo reerkiisa uu ku dhaqdo oo uu ilaahay subxaanahu wa tacaala ugu adeego allaha siiyo ma aqaan runtii nuur kabiir baa ku qoran ma waxay ka wadaan nuur kabiir ha u duceeyo mise nuur kabiir baa soo qoray garan maayo laakiin ducadii u dhacday in sha allahu tabaaraka wa tacaala qudhaydu ma sahlani oo inta aanan jabhadaynoo dee aanan waaqluhu iyo wareer ka dhicin ducadayda waa kici jirtay laakiin waayadan dambe xoogaa warku batay baa laga yaabaa inaan garbahayga eegayo wax badan iga daateen laakiin ilaahay waxaan ka rajaynayaa ducada mu'miniinta muslimiinta galabta halkaa fadhidaa oo ilaahay dartii u fadhidaa inuu walaalkeen ku caafiyo iyo cid kastoo inaga jiran oo ilaahay subxaana watacaala tacaala dartiisa aan u jecel lahay ilaahay caafimaad deg dega ha siiyo assalaamu calaykum waraxmat ullah sheekh cabdirasaaq cabdulaahi aadan jazaaka allahu khayran wbaarak allahu fiik allah ku barakeeyo walaalayaal insha allah waxaan wadanaynaa maantay furfuritaankii koowaad haddana let me bring to the stage a better mind than mine marka nuur kabiir magacyadii dadka martida noo ah ee nala joogo ayuu ka mid yahay marka far yaryar bay ku qornayd baa u malaynaya magaciisa sidaasaa loogu soo qoray waraaqda u soo duceeya maadaama uu u helayba jaanis gooni in loo sheego asna ducada lagu daro ilaahay inuu jannat alfirdows alaclaa isagiiyo culammada kale martiqaad uga fidiyo in sha allah walaalayaal haddana lemme welcome and bring on this stage a better mind than mine please join me in welcoming mp Senator, advocate for the Ummah, maasha allah senator bilow aadan cairow ila soo dhoweeya بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم alxamdulilah eh, waxaan u malaynayaa anigu hadalka malihi lihi joogtaa laakiin soo dhoweynta waxaan ugu horraynta ilaahay baa mahad iska leh soomaali haddaanu nahay khaas muslim haddaanu nahay nicmad baan ku jirnaa waddankan alxamdu lilah intaanu ummad isku imaatay oo hal sabab iskugu imaatay ilaahay dartiis iyo diintiis wax kalaanu isu nimad ma laha ganacsi la imaanin waa diinta lagama helo ummad kaloo maanta magaalada waddankan degan oo intan iskugu imaan karto oo muslim ah oo diin darteed isku imaad waa adag tahay laakiin soomaalida alxamdu lilah eh, khaasatan nairobi iyo weliba xaafaddan islii walaalkeenni eh, eh, ansaaru sunna iyo tiimkiisi oo fadhigan quruxd badan oo shirka lexaad wey ee qabanqaabiyey ilaahay khayr haas siiya maxaa yeelay dad badan baa jira annagoo dhan laakiin ilaahay baa qadaray inuu asaga uu noqdo ninka dadka maaragtay inay qaabilaan oo shirkan ay qabaanqabiyaan ilaahay baa maaragtay waafajiyey ducadiisna siduu sheegay ma hadday ducadiisa socon lahayn shirka <laughs> ma qabsoodayn ducadiisa weli socotaa jazaa allahu khayr khayrka ilahay u zaadiya idinkanna soomaalida runtii soo dhowayntan maxay culimmad hadda dii boqol qof laba boqol aa joogi lahayd runtii dadku niyadda baad u dhisi haysaan waa dhiirogelin wey aad baad u mahadsantihiin sida wanaagsan oo sharaft leh ee aad u soo dhowaysaan culammadu mar walba ay noo imaadaan mar walba ay noo imaadaan saan unbaad usoo dhowaysaan tanna waa kalgacaylka diintaad u qabtaan iyo culimmadeenni haddaan culimmada walba soo dhoweyn mar walbaan soo dhoweyn aan dhagaysanna aan ka faa'iidaysanna runtii waxa weyn meel fog baan gaaraynaa culimmadana aad bay u mahadsan yihiin kuwa waddankan ka imaaday iyo kuwa meelo fog nooga yimid jazaahum allahu khayr oo sanad walba maalin dhaweedna way joogeen sanad walba loo yeeraa waana noo imaadaan runtii annaga kenya dadka kenya degan khaasatan nairobi degan sida sharafta leh ay maaragtay ay kulamnaheeda ay ka qayb galaan waana ku mahadsan yihiin soomaali alxamdu orta nicmad baan haysanaa oo ilaahay uuna siiyey waddankan waa labo midaan hadda sheegi kara mid waa horta nabadda wey nabaddu waa very important yacni waxaan for granted aanu qaadan karna ma aha ilaahay baa nabadda nagu sugay waddankanna isagaa nabad ku sugay midda labaadna waa xornimada oo diintan haysana alxamdu lilah waddamo badan baa jiraan oo waddamada muslimka ka mid ah oo intaanu ummadaan isu imaan karin oo maaragtay kenya laakiin meel kasta wadaadka intuu istaago masaajidka wuxuu rabo ka sheegi karaa marka taasna waa nicmad kaloo ilaahayna siiya niman soomaalida waxaan ka baryaynaa ilaahay aan barina mar walba inuu ilaahay nicmadda noo ziyaadiy nicmaddan aan haysanno aan ka faa'iidaysanno faa'iidada mid hadda fadhigana ka mid ah ilmihii aan wax bari hayno iskuulladaha dugsiyada madarasooyinka jaamacadaha islaamka laga furay waxaanoo dhan waa nicmada ilaahayna siiya marka aan ka faa'iidaysanna waddankan dadkoo dhanna lama jecla mar walba horta ha qaadanayn in waddankan lagu jecel yahay cadowgaadu waa badan yahay beri dhaweed markii la furay moolkan waad maqasheen waad la socotaan social media waad la socotaan ehm, dadkaan wada degannahay dad badanoo wada degannahay baa qayl fara badan ka qabay waxay dhaheen war nimankan hadday moolkan furaan dee magaalada waa ila wareegeen nairobi han ka guurna caasimad kale ha naloo dhisa nimanba waxay soo jeedeen caasimad kale ha naloo dhisa mararba tan way tagtay soomaali baa lagteeta nairobi kuma haysata marka horta cabsi haddii lagaa qaba maaragtay cabsida lagaa qaba in lagaa xishooda lagaa cabsooda lagaa baqa lagaa dambeeya ilaahay baa keeni kara awooddaas awood ilaahay baa haystaa ilaahayna haddii kitaabkiisii iimaanka iyo taqwadaan la nimaadna waxaa weeye cabsidaas iyo dhibaatooyinkan maaragtay oo dhan waan maaragtay ka badbaadaynaa nicmaddana haysanna maanta oon awoodna swiilaahi inaan dukaamadan aan dhisana ganacsigan aan samayna gaaladan waxay u arkaan soomaalidu waddankan dhaqaale inay ku dhagaan dhaqaalaha waddankanba inuu soomaali keliya ay leedahay bay aaminsan yihiin alxamdu lilah yaanba nahaalin laakiin wixii ilaahay uu na siiyey alxamdu lilah sidii hore waddankan waan joogi jirnay nairobi isli baad arki jirteen alxamdu lilah nicmadu wey nicmadanna ilaahay aan ku shukrino walaalaheen waxaan oga baxayaa soomaali nairobi degan aan ku dadaalna kenya diintaan ku dadaalna diintan haddaan dhab siina taqwada ilaahay ka cabsadiisa iyo amarkiisi waxyaabaha fisqiga iyo maaragta xumaanta haddii la yareeyo ilaahay barakadiisa iyo nicmadiisa waa inoo ziyaadaysaa waad garanaysaan marka intaasaan ku dadaalna hadalkuma dheeraanayo waxaan soo dhaweynaya culammada aad iyo aad baad u mahadsantihiin jazakum allahu khayr kulligiinni any time waddanka alxamdulillah annagana intii tabarteennii waddankan i think eh, eh, cabdirasaaq next time siyaasiyiinta soomaali o dhan u yeedha waa soddon afartan waa dhan yihiin laga yaabaa inay toban labaatan imaadaan laakiin nafsadooda waxbay ka faa'iidaayiin eh, joogitaankoodina iyaga nafsadooda waxbay u kordhinaysaa eh, waddankanna eh, mar walba oo qayliya jirta waxaan u baahannahay in maaragtay annagana aan qaylin matalan hadda waddankan waddan gaal ahaan baan buu ku xisaabsan yahay muslimka yani minority ahaan baana loo xisaabaa laakiin dad fara badan oo gaalaan la nool nahay culimmadu waxay dhahaan eh, maaragtay eh, maalan had fiesta waxay ku jiraan christmas marka sidaa caadiga ah annaga diintoodii ma dhexgalayn arrimahoodii ma dhexgalayn laakiin mar walba waxaan aaminsannahay soomaali haddaan nahay muslim haddaan nahay waddankan inaan xaqa ku leenahay ayaganaan ixtiraamna ayagana ay diintayna ixtiraamaan ninba diintiisi maaragtay eh, wixii asagana aan la faragelinin haddii xafladooda ay leeyihiin sidai haddaan innaga xornimo ku haysan xafladayni ay soo dhexgelaynin ayagana tooda inaan la faragelinin oo toodina maaragtay lagu arrimahoodina lagu ixtiraamo intaasaan waddankanna maaragtay aan eh, eh, ku noolnahay soomaalidu muslimku waa badan yahay pobulationka waddanka mautahay haddii mar walba markii tirakoobka la sameeyey sanad walba tobankii sanaba tirakoob baa la sameeya kenya tirakoobka ugu dambe labadii tirakooba ugu dambe waxaa la yidhi soomaalida xisaabtiinni waa xoogaa waad buunbuuniseen baan dhalyidhi mana buunbuunini annaga waxaan aaminsannahay haddii tirabkoobka dhab la sameeya kii dhabta ah soomaali inay qabiilka ugu badan ugu weyn ay tahay kenya laakiin dee waxay ka cabsi qabaan dowladda iyo nimankaas eh, mar walbaan isku haysannaa tirakoobka haddii soomaalidu qabiilka u weyn ay noqoto waxay leeyihin waddanka dee waddankiinu noqonayaa qabiilka afrika wey meesha afrika ninka qabiilka ugu badan ayaa waddanka iska leh laakiin inkastoo xisaabtayna hoos loo dhiga annaga siyaasiyiinta waxaan aaminsannahay populationkayna u badan waddankana waa ka muuqannaa insha allahu tacaala jazakum allahu khayr marka aan mar walbaba aan dadaalna arrimaha diintadaan ku dadaal nicmadii barakada ilaahayna waa inoo ziyaadaysaa culimmadana aan si fiican usoo dhawayna maalimahay nala joogaan jazakum allahu khayr wasalaamu calaykum waraxmatulla barkatu jazaakum allahu khayran wjazaaka eh, allahu khayran senator bilow kerow aad iyo aad iyo aad ayaa u mahadsan tahay informationka iyo macluumaadka badan ee muhiimka ah ee aad nala wadaagtay aad iyo aad ayaa ugu mahadsan tahay intaa aanan sheekh doctor maxamuud abushaybe aanan u yeedhin ka hor waxaan jeclahay inaan sheekheenna sheekh cabdirasaaq eh, genaraal jiir mar kale aan u yeedho oo aan ka codsado mu'tamarkan iyo wax ku saabsan arrin yaroo dadka aysan ogayn oo mutamarkan ku saabsan baan ka codsanayaa inuu nala wadaago bismi illaahi raxmaan raxiim hilmaan hadal kuma jiro waxa la ii soo kiciyey waa xubin muhiima ah oo waxay tahay sano hore anigiyo sheekh bashiir axmed salaad baa halka waxaanu ka iclaaminay mu'tamarka kii ku xigay in laga dhigi doono xamar iyo muqdisho iyo caasimaddii soomaaliya mana ayen hirgelin ballantii aanu qaadnay marka taa waa ka cudurdaaranaynaa cillado jiray darteed in sha allahu tabaaraka wa tacaala waana ka dhigi doonaa biidn illaahi tabaaraka wa tacaala oo ballanqaadku waa suran yahay oo waa laalaadaa maalintii uu ilaahay subxaana wa tacaala hirgeliyana waa ku dhaqaaqaynaa ah, waddankiina waa u ducaynaynaa nabad xooggan oo sidan iyo si ka xoog badanba maxay ahaydaye loogu qabto arrimaha mu'tamaraadka iyo diiniga iyo musaabaqaadka caalamiga waaweyn iyo khayrka iyo nabadda iyo baraaraha iyo barwaaqada waa ugu ducaynaynaa in sha allahu tabaaraka wa tacaala sheekh bashiir axmed salaad hawshaa ma waxbaa ka haray warku waa dhan yahay ah, shukran jaziila lak mar kale aad iyo aad aa mahadsan tahay eh, sheekh cabdirasaaq eh, sidan hore idinku sheegayba waxaan jeclahay inaan insha allah annaga oo boobsiinayno wakhtigana beekhaaminayno inaan ila soo dhowaysaan sheekheenna sheekh doctor eh, maxamuud abushayba inuu laba kelmadood nala wadaago wixii hadda ka dambeey maadaama si fiican aan u furfurnay waa soo kookoobi doonnaa waanan jeclahay culummada maadaama ay ku fiican yihiin soo koobitaanka iyo weliba beekhaaminta waqtiga jazakum allahu khayran الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد آه، ما هذا لك بعدي وحنو ما هذا kow muasasada ansaaru sunna ee fadhigan oo ah kii lixaad kulankan dacawiga abaabushay jazaahum allahu khayran oo oda u yahay sheekh cabdirasaaq iyo inta la shaqaysa waxaan kaloo u mahad celinayaa culummada ajillada ah ee runtii soo galay safarka ama dheer ama gaaban si ay ugu faa'iideeyaan ummadda soomaaliyeed ee u baahan wacyigelinta iyo in qalbigooda la sifeeyo siyaasiga bile kerow oo isaguna iga horreeyey oo siyaasiyiinta soomaalida matalaya iyo dhammaan dadka ka soo qayb galay ee leh ragga iyo dumarka hooyooyinka aabbayaasha dhallinyarada ragga shaqaynaya ee rag iyo dumar leh warbaahinta dhammaantiin aada u mahadsantihiin waxaan leeyahay assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu waxaan u malaynayaa qof kasta wuxuu fahamsan yahay qofka bini aadamka wuxuu ka kooban yahay laba qaybood qaybna waa jirka kore oo qofka qolofta kore qaybna waa ruuxda ku jirta qofka ku socdo qofku markuu dhinto ruuxdaa ka baxda jirkaa soo hara qofka waa ogtihiin markuu jirado xibnaha markay jiradaan dhakhtar baa la tagaa kharash badan baa baxa dhakhaatiirtaas ee daawo qorta haddii ilaahay kugu daaweeyo laakiin ruuxda yaa daaweeya ruuxda raggeeda waa kuwan culummadan waxay daaweeyaan ama waxyigu daaweeyaa ruuxda kharashna ku bixi maayo ciddii abaabisho khayr allaha siiyo kharashka bixisay laakiin kharash badan baa ku bixisaan dhakhaatiirta lacag baa bixisaan haa laakiin ruuxda noolaynteeda ruuxda muhiimsan iyo wacyigelinta waxa weeye waa in aad ku dadaashaan culummadana khayr allaha siiyo waxaan codsanayaa dhallinyarada rag iyo dumar hooyooyinka aabbayaasha kulli in aad culimmada loo soo dhoweeyo laga faa'idaysto qofka insaanka ahi waa daciifaa qalbigiisu noolayn buu u baahan yahay marka aad iyo aad aan ugu mahad celinayaa culummada runtii aan ka faa'idaysana culummadaan leeyahay ilaahiina ha naga dhiga kuwo ka faa'idaysta culummada oo waxa loo sheego weleeya waxaan ku khatimayaa xilliga aan noolnahay xilli aada culus waaye xilli culus waaye xilli fidnadu ay badan tahay waaye qiso yar aynii sheegayaa oo laga yaaba in la yaabtaan wiil yar baan waxaan ku idhi inana warniyo niyo waagii aan dhallinyarada ahayn gabdhuhu xijaab ma sidan guntiine iyo dirac khafiifa oo wixii iska muuqdaan bay wateen niyow dhib baa waagaana haystay wuxuu yidhi adeer war ma haysidi annaga mobaylka anay ku dhex jirtaa mobaylka wixii warba ma haysidba aduu waxaad ka hadlaysaa gabar halkaa iska marasoo islaameed oo aad eh, meelkaa maraysa annaga wuxuu yidhi halkaanay ku jirtaaba fartaasaa ugu salaaxaysaa balaayaa soo baxaysa ya marka xilligaasaa lagu jiraayo jaabkaan ku wada naabeladii jaabka ayaan beladii ku wadanaa oo balaaya ka buuxda oo musaa'ib ah marka xilligaas waxaan u baahannaa xilligan oo kale in aan culummada ka faa'iidaysanno adkaarta afka ku hayno baryada badinno ku ducaysanno allaahuma inii acuudu bika min alfitani maa dahara minha wamaa badan allahuma inii acuudu bika min alfitani maa dahara minhaa wmaa badan washukran lakum wasalaamu calaykum waraxmat ullah jazaak allahu khayran baarak allahu fiik sheekh doctor maxamuud abushayba aad iyo aad ayaa umahadsan tahay iyo weliba sida aad u soo koobtay baarak allahu fiik walaalayaal waxaan jeclaa insha allah inaa haddana ila soo dhowaysaan sheekh cabdiraxmaan tawiil oo aad wada garanaysaan sidoo kalena waxaan mar kale xusayaa ama aan xasuusinayaa jamaaluddiin imaamka masjid jaamiya maanta in af soomaaliya lagu hadlaayo aan u yeeri doono mar dhow af soomaaliya inuu sii diyaarsado insha allah lewa tunaongee kisoomaali <laughs> insha allah sheekh tawiil soo dhowo sheekh cabdiraxmaan ila soo dhoweeya sheekh tawiil الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ظاهرة والباطنة نشهد أن لا إله إلا الله وحده ولي الصالحين ونشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين Eh, maxaan halkaan nooga soo jeedinayaa ama aan jecel lahay eh, bacda shukriillaahi subxaana wa tacaala in aan ku shukriyo walaalaheen oo shirka saan u ballaaran soo qalqaaliyey oo isku soo dubariday oo soo nidaamiyey oo asagoo bisil noo keenay maxaan leenahay ilaahu ka abaalmari khayr ooga abaalmari ilaahu jannatulfirdows oogu bedel ilaahuu camalka ka aqbal ay qabteen ikhwaanii imaashada noocaan oo kaleenta ruuxa dhowr shay bay ku abuurtaa midda koowaad maxaa weeye ruuxulukhuwa inay nooshahay walaalnimada islaamku uu mataqaanaa uu noo jideeyey oo isu keen xiray inay nooshaad ka fahmaysaa maxaad ka fahmaysaa oo kaleento wada jirka ummadda soomaali inuu nool yahay boqolkiiba boqol khilaaf yar yaroo meelo siyaasa ka jira haba jareaneen maxaa kaloo ka fahmaysaa in ummaddatan inay khayrka qaato ee diyaar ugtaad ka fahmaysaa oo in khayrka loo sheego ay jeceshahay oo in khayrka lagu baraarujiyo ay jeceshahay si ay u xumbaaratoy guri oola noqoto marka eh, culummada markay isu yimaadeen ninka culummada haddii cilmiga laga dhagaysana wuu daraaraa la yidhahdaa haddii laba ruux soo hor istaagtaan wuu iska guraa markay dad saan u badan yimaadeen ruuxa muslimka ah culummada ah cilmiguu sheegi lahay wuu kobcayaa wuu korayaa wuu dararayaa marka maxaan jeclahay dadkeenna meeshaan iskugu yimid wanaag wuu isu keenkeenay in aad culummada ka faa'iidaysatiin maxaana soo martay ayadoo dalka kan uunan xijaabna jirin masaajid macnalna uu jirin jamacana ayna jirin ayaana soo martay waa soo kobacnay maanta halkaan soo gaari waa nicma ilaahay oo noo nicmeeyo subxana wa tacaala inaan ku shukriana laga rabaa inaan ilaahay ku mahadnaana laga rabaa oon la dhahaa ilaahay adaa halkaan na soo gaartay alxamdulillah yaa rab hay-adaha islaamiga oo xooga mataqaana shaqeeya sida ansaaru sunna duca khaasay mudan yihiin ansaaru sunna allaha barakeeyo allaha camalka ka aqbalo duca khaasay mudan tahay walaalka cabdirasaaq jir duca khaasuu mudan yahay waa nin iska cahadi haddaa aragto haddana waxaan waxaanu madasaa isu keenay akhi cabdirasaaq jasaaka khayran aad baan kugu mahadinaynaa maxaa laga rabaa culummada kaleento ee meelaha kala joogo mu'asasooyin kala jiro jaamacatu raafaa jirto iyo ardayda oo jooga meeshaan ma aqaano jaamacatu ummaa jirto macaahid kale intaa jirto dadkaasoo dhan maxay u heelan inay diinta islaamka inay bartaan nin kastoo meeshaa joogta diinta islaamka ka difaac nin kastoo meeshaa joogta diinta islaamka mataqaana ka faafi nin walboo meeshaa joogta dadka darsa kule diinta ka gaarsii nin walboo meeshaa joogta dadka xumaanta ka reeb wanaagana far khayrka u sheeg u bishaaray ikhwaani eh, allah idin barakeeyo Eh, inta sharki soo baradeen allah barakeeyo aadaan u mahadnaqaynaa jazakum allah khayr wasalaamu calaykum waraxmat ullah jazaaka allahu khayran baarak allahu fiik sheekh cabdiraxmaan tawiil walaalayaal sidoo kale waxaa gadaal inooga soo biiray asheekh eh, aadam sheekh cali oo min a'imati masjid abubakar sidiiq ka mida ah masaajidka sigiska imaamyadiisa sidoo kalena waxaa inoo soo socdo mar dhowna insha allah nagu soo biiri doono asheykh xusein cali jabuuti ehm, sida idiin sheegay sidaan idin sheegay insha allah waxaad sidoo kale haddan ila soo dhoweysaan kelimado kooban inuu nala wadaago oo furfuritaana alimaam ashaykh jamaal uddiin ila soo dhoweeya بسم الله رب اشرح لي صدري السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والثناء لله والصلاة والسلام على رسول الله ما بعد ilaahay baa mahad iskale ilaahay maxaan ku mahadcelinaynaa oo nicmadan ugu galadaystay islaamka intaa kadibna maxaan idinla daardaarmilaa afar arrin inay iska ilaalisaan culimmadu maxay dhahaan qof walba oo isku dayo inuu ilaahay u dhowaado maxaa laga rabaa inuu diyaar u noqdo afar shay inuu la diriro oo la dagaalamo ama haddii kale ilaahay uma dhowaan kartid arrinta kuwaad waa naftaada inaad ka adkaatid naftan waa shar socoto lidaalika qofka maxaa la rabaa mar walbo inuu ilaahay baro inuu sharta naftiisa inuu ilaahay ka badbaadiy maxaa tusaale ku ah xadiid cimraan bni xusein radi allahu canhu aladii akhrajahu tirmidiy fii jaamicih cimraan muxuu yidhi aabbahay xusein nebigii sala allahu calayh wasalam buu u yimid asagoo mushrika ah. markaas wuxuu ku yidhi nebiga sal slam baa su-aal weydiiyey markaas wuxuu ku yidhi meeqa ilaahi baad caabudaa markaas wuxuu ku yidhi toddoba ilaahi baan caabudaa lixna dhulka bay joogaan ardayga midna samada buu joogaa markaas nebigi sal allah alay slam wuxuu yidhi duco fiican baan ku bari doonaa bal diinta soo gal wax fiican baan ku bari doonaa laakiin intaa ka hor nebigu muxuu yidhi sal slm muxuu weydiiyey mar culays markuu ku ahay kurbad markuu ku ahay yaad wax weydiisaa kan samada jooga baan ilaahay weydiiyaa buu yidhi bes nebi sal muxuu yidhi diinta soo gal waxa kale aad caabudaysa waxba kuuma taraayan haddaad diinta soo gashid duco fiican baan ku baraaya ducadaanna maxaan rabaa inaad maanta barataan mar walbana ku ducaystaan diinta buu soo galay xusein wuxuu yidhi ashhadu an laa ilaaha ila allah waashhadu anna muxamada rasuulu اllah markaasuu yidhi nebi moxamedow diin ducada i baraysid bal i bar markaas wuxuu ku yidhi maxaad dhahdaa allaahumma alhimnii rushdii waqinii shara nafsii ilaahay sharta nafteyda iga baadbaadi qof walba oo doonaa inuu ilaahay u dhowaado maxaa laga rabaa inuu naftiisi la diriro oo sharta naftiisana si kasto inuu isku day inuu ka hor imaado arrinta labaad maxaa qof walba doonaya inuu ilaahay u dhowaado saaxiib xun inuu ka fogaado waayo saaxiib xun naarta buu ku gelin doonaa meeqo qof aan shar garanaynin laakiin asxaabtooda baa sabab u ahaadeen inay sharta bartaan dad maxaa jiroo naarta markay ku jiraanoo oynaayaan markaas waxay dhaheen laytanii lam attakhid fulana khaliila waan ka shallaynaa adduunka markaan joogay maxaan qofkaas saaxiib maxaa uu la noqday cabdullaahi bni cabbaas radia allahu canhum wuxuu yidhi dadka ka midka oo naarta markay galaan oo oynaaya maxaa ka mid ah nin la dhaho cuqbata bni abi muciid cuqba diintuu soo galay markuu diinta soo galay nin saaxiibkiis oo u dhowaa muxuu ah abujahal marka abujahal muxuu ku yidhi see unoq see u dhici kartaa in adi diinta ani isku meel baan joognaaye see ku dhacda inaad naga tagtid diintaa inaad ka baxdid waayo muxamedna inaad u tagtid oo dhahdid diinta waan ka tegey inaana itusisid oo maxaa markhaati noqon doono marka candhuuf wejiga ugu tuftid wuu u tegey nebi sal slm wuxuu ku yidhi aniga diintaada waan ka baxay candhuuftiisi buu wejigu nebi sal slam iyo xaaqu ku tufay dagaalka beder kadiba dadka oo dhinteen maxaa ka mid ahaa abujahal iyo cuqbata bn abi muciid ilaahay muxuu naga sheeganaa dadka naarta ku jiraan oo oynahayn asbaabaa maxaa ka mid ah asxaabta xun dadka raaceen lidalika cuqbata bn abi muciid muxuu dhihi doonaa laytanii lam attakhid fulana khaliila waan ka shallahay maxaan qofkaas abujahal maxaan saaxiib ula dhigtay laqad adalanii can idikri bacda id jaaanii anoo hanuunsan oo waddada sax ku jira asagaa waddada iga saaray soo culammadu maxay dhahaen qofkau rabo inuu ilaahay u dhowaado saaxiib xun inuu ka fogaado waay arin saddexaad qofka rabo inuu ilaahay u dhowaado adduunka inuu la weynaanin addunyaa daaru lmamar adduunkan waan ka tegaynaa adduunkan hadduu kula weynaado ama jeegaha noqoto ama xoolo ha noqoto ama shuhuro ha noqoto haddee kula weynaado meelna ma gaaraysid bal adduunkan darteed baad macsi badan ku samayn doontaa ayankaana qof walba maxaa la rabaa inuu aayadda mar walba xasuusto waalaakhiratu khayrun wa abqa si kastoo adduunku kula fiicnaado kula quruxna badnaado aakhira baa ka qurux badan oo ka wanaagsan oo daa'ima arrinta kale oo qofka mar walba doona inuu ilaahay u dhowaado hadduu rabo inuu ilaahay u dhowaado maxaa la raba inuu shayddaanka la diriro shayddaanka horumarku lama rabo bal hamigiisa ugu weyn maxaa waa inuu naarta ku geliyo nebigiisa ilaahay qur-aanka muxuu ku yidhi ina ashayطaana lakum caduwun faاtakhiduuhu caduwa inamaa yadcuu xisbahu liyakunuu min asxaabi الsaxiir bal ilaahay muxuu weydiinaa addoomihiisi say ku dhacdeen inaa shaydaan iga doorateen afatattakhiduunahu waduriyatahu wliyaءa min duuni wahum lakum caduw bi'sa lilظaalimiina badala walaalayaal ilaahay aan u dhowaano cidda doona inuu cidda doonaya inuu ilaahay u dhowaadona afartan shay inuu la diriro inuu diyaar u noqdo waayo hada wasalaamu calaykum waraxmat اllahi barakaatu jazaaka allahu khayran baarak allahu fiik sheekh alimaam jamaaluddiin aad iyo aad ayaa u mahadsan tahay kelimadaha muhiimka ah iyo sida aad usoo koobtayba allah ku barakeeyo walaalayaal sidoo kale waxaan jeclahay iminkana kelimado kooban inuu nala wadaago oo soo dhoweyn iyo furfuritaanah sheekheenna asheekh ah aadam sheekh cali oo ka mid ah a'immada masaajidka abubakar sidiiq masaajidka sigiska sheekha ila soo dhoweeya baarak allahu fiik wajazak allahu khayr بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم لك الحمد أولا وآخرا وظاهرا وباطنا إخوان الكرام مشايخda martida noo ah oo culimmadeennii ah aadkaan u jecelnahay ummaddaanna iyo nuurkan taaganna intooda badan sabab ilaahay ugu dhigay subxaana wa tacaala inuu saan u dhigmo aad baan u soo dhowaynaynaa waana ku faraxsanay imaadkooda sidoo kale xuduurka nooc walbuu yahay rag iyo dumar in yar inya weyn Eh, culimo iyo culimo ku-xigeen hadda caamo in la yidhahdo waxaan filayaa beryahan sidii hore ma ahan marka intaas halkan isugu yimid aad baan idiin soo dhowaynaynaa imaadkiina aad baan ugu faraxsannahay ilaahay ayaana qabla daalika aada ugu mahadsan inuu hawshaan noo qabtay eh, intaa kadib waxaan rabaa laba eray ama laba kelima inaan idhaahdo kelimada koobaad waxaan ka duulayaa qowlka nabigeena calayhi salaatu wasalaam man laa yashkur innaasa laa yashkur illah qofka hadduusan dadka wanaagga la imaado oo sameeya uusan u mahadnoqin ilaahayna uma mahadnoqo subxaana wa tacaala hawshaanaad arkaysaan oo saa u qabsoontay oo intaanu culimaaha culimmadeennii atraafu dunyaa ku kal noole lisu keenay oo gabdhaheennii iyo wiilasheennii iyo waxgaradkeennii lisu keenay oo intaa waxa ka sii weyn caalamka taaka taaka iyo meel kastoo la taagan yahay aan halkan wixii ka socda ama wax ka socon doona la wada daawani hadda intaan soo socday xaflad kale ayaan kusoo yara daahay almacdira intaan soo socday kelimada bilowga ilaa dhammaadka baabuurkai anoo ku jiraan soo dhegaysanay ayadoo sidaan oo kale ah caalamkana saana laga wada dhegaysanaa intaas cidda qabatay oo kharashkeedii iyo agaasinkeedii iyo culimada u yeeritaankeedii iyo annaga inay noo yeerto hawshaa qabatay ansaara sunna trust oo walaalkeen sheeh cabdirasaaq cabdulaahi aadam sheeh cabdirasaaq jiir ama jarnaal jiir ilaahay waxaan ka baryaynaa subxaana wa tacaala inuu cumrigiisa barakeeyo ilaahay cumri madiid ah oo mubaarak allaha siiyo xaqiiqatan camalkan waa camal dowlado ay qabtaan camalkaas ninkaa barta yarood aragteen ama lafta yar iyo tiimkiisa ayaa waxaa weeyaan saa u qabtay marka waa xilna wada saarnaa waa muhimadnoo wada taallay waa mas-uuliyad iyo waajibna saarnaa walaalkeen iyo tiimkiisa u istaagay ansaar sunna trust adduuniya akhaba allah barakeeya aadna waa ugu mahadnoqoynaa sida dhabta ah dhammaanteenna xaq ay nugu leeyihiin inaan u ducoyno u mahadnoqno hawshaas ay qabteenna aan u ictiraafno ayagana ilaahay subxana wa tacala towfiiq ikhlaas allah ku risaaqo intaa kadib qodobka labaad ikhwaan ikiraam soomaalidu waxay yidhaahdaan xareed maalin kasta ma daadsano biyola-aanaa jiri jirtay ilaa haddeertaana gobolladeenna way ka jiraan ceelal ayaa la qodan jiray oo dhanaan ah markuu roobka ilaahay samada ka keenay subxaana wa tacaala yacnii wax lamid lama arko marka maalin kasta ma daadsano marka ay daadsanta ka faa'iidayso waad arkaysaan culimadeenna ilaah barakay subxana wa tacala inta halkaan fadhido in kalena way joogaan way imaanayaan aan ka faa'idaysan afartan maalmood afartan maalmood waa roob mahiigaan ah oo iimaan iyo cilmi iyo khibrad iyo waxaa weeyaan wanaag oo dhan ah ayuu ilaahayna siinaya subxaana wa tacala ilaahaynuuna siiyey maxaa marka eh, na saaran oo waajib nagu ah inaan roobkaas iyo xaryadaas aan sacabaha u horsano oon muxuua indhaha ku qaadano oon dhagaha ku qaadano oon qalbiga iyo caqliga u daadejinno oon ficil u rogna oon noqono dad is wallaahi i tallaahi maalintii mu'tamarka lixaad ee ansaara sunna tarast ee ummadaha waxyaabaha joojiyo ay ku istaagaan iyo waxyaabaha dumiyo lagaga hadlaayey maalintii aan tagay wixii ka dambeeyey xaalkayga wax badan baa iska bedelay oo horumar iimaan ayaan helay oo horumar cilmi ayaan helay oo horumar waxaan helay mxuu cibaado oo waxaan helay horumar dhan walba ah waa inaad tidhaahdo oo sanadka kale aad ku hirato ood kan ka dambeey ku hirato oo cumrigaada aad zaad ka dhigato oon dhammaanteen ka wada dhigano waa fursadan ha laga faa'idaysto halkan waxaan ugu ducaynayaa walaalkeen sheekheenni caalimka ahaa shee cabdinaasir waad garanaysaan halkaan xareedda u daadina halkaan ugu faa'idaysanayn dhowr sano ka hore soo ma garanaysaan aaway maanta xareed miyaan heli karnaa waa maya saasaa loo socdaa saasaa loo socdaa cid adduunkan ku baaqi noqoni ma lahan raggii culimmada ahaa way tageen marka raggan hadda jooga ilahay cumrigooda noo barakeeya aan ka faa'iidaysanno oo cilmigooda aan qaadanno oon akhlaaqdooda aan qaadanno oo ducadooda aan qaadanno duco ninka halkaan laga duceeyey qaarkood haddii hadda ladiin sheega ood ilaahay aqbalay subxaana wa tacaala yacnii waxaad xataa malayn kartaan ma ahan marka fursad aan ka faa'iidaysanno qof walbo annaga naga mid ah markii laysoo soo noqona insha allahu tabaaraka wa tacaala isaga oo laba qof saddex qof afar qof wadaha soo noqdo asalaamu calaykum waraxmat ullahi wacalaykum asalaam waraxmat ullaahi wabarakaatu jazaak allah khayra sheekh aadam sheekh cali aad iyo aad ayaa umahadsan tahay jazaaka allahu khayran wbaarak allahu fiik walaalayaal sida laidinku duceeyey iyo sida aad umahadsan tihiin kasoo qaybgalka sidoo kale waxaynu ugu ducaynaynaa dembigooda iyo kii waalidkoodba inuu dhaafo ilaahayna jannatulfirdows alacla oo ku marti qaado dadka aan nala joogin goobtan jismi ahaan laakiin qalbi ahaan adduunka daafihiisa iyo dacalladiisa joogo ee taageersan ee daawanaya cala alinternet wa cabra alahiir ka daawanaya barnaamijkan iyo muxaadarooyinkan iyo dacwadan lana socda aad iyo aad ayay u mahadsan yihiin ayagana dembigooda allaha dhaafo sidiina oo kale waxaan jeclahay inaad ila soo dhowaysaan sheekheenna asheekh adictor sheekh maxamed sheekh cismaan oo kelmado kooban nala wadaago insha allah الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ilaahay baan mahadinay muncim weeye uma ansaaru sunnaan mahadinay culimmadaan mahadinay xuduurkaan mahadinay intaana kelmadda dhihin waxaan idin sheegayaa shalay inuu ku geeriyooday magaalada dooxa caalim jaliil ah oo soomaali ah oo waddankan dacwadiisa qayb ka qaatay intuusan jaamacadda gelin aniguna aan jaamacadda kuliyat alxadiid isla akhrisanay isagoo nin sheikh ahoo xalaqaad soo dhigtay oo caalim ah ayuu jaamacadda yimid bal waxaa la dhihi jiray naxwada cilmu naxw macallimiinta noo dhigi jirtay wuu ka badiyey sheekh maxamed golos oo ilaahay ha u naxariistee shalay lagu aasay dooxa ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu dembigiisa dhaafo qabrigiisa inuu u waasiciyo ilaahay waxaan ka baryaynaa janatulfirdows inuu geeyo muddo sannadu iska imtixaannaa oo sariir saarna raggii dacwadan markaan bilownay bilowgii raggii wax ka akhrin jiray masaajidka eidka oo markaa mabaati ah ayuu tafsiir ka akhrin jiray shiikhu allah u naxariisto markii horena etoobiya ka yimid shalay baa la aasay ilaa maalintuu takharujay ilaa uu ka dhintana wuxuu waxbarahayay dadka muslimiinta ee ku nool qatar anigu eh, wacdi eh, muxaadaradaydaan ku jeedsan doonaa laakiin waxaan rabaa inaan dib idiin celiyo inaan dib idiin celiyo dacwadan wax yar idinka sheego waxaana si khaasa ugu mahad celinayaa oo aan karaamo iyo sharaf siinayaa maamooyinka gabdhaha soomaaliyeed ayagoo ragguna dadaalayeen laakiin si khaas ah waxaan sharaf iyo karaamo mudnaan ay leeyihiin u siinayaa maamooyinka iyo gabdhaha soomaaliyeed dacwadan markay nairobi ka bilaabatay waxaa hooy u noqday gabdho soomaali ah ayagaa hooy u noqday qaarkood way dhinteen qaarkoodna way nool yihiin qaarkood waan magacaabayaa waxna waa idinka sheegaya waxaan magacaabayaa zaynab cabdullaahi ciise oo la dhalatay sheekh cabdullaahi ciise ood garanaysaan waxaan magacaabayaa maamo cibaada waxaan magacaabayaa maamo tusmo waxaan magacaabayaa maryan cilmi waxaan magacaabayaa xaliimo cilmi waxaan magacaabayaa maryan jaamac oo five street deganayd oo ku lahayd five street deganayd waxaan magacaabayaa faado maxamed aaro maamo ramaada aad u taqaanaan waxaan magacaabayaa eh, maba koobi karaba maamooyinkaas oo hooy u noqday dacwada islaamka diinta islaamka hooy u noqday culimmadii soo dhoweeyey guryahoodii u goglay eh, ma arkaysaa eh, waxaan rabaa inaan idiin sheego xijaabkan aada labisan tihiin maamadii loo geliyey oo lagu bilaabay in loo geliyo waa qof waayeela hadda cumri ah maama faadimo saciid baa la dhihi jira waan faadimo saciid waa noosha allahu naxariist allaha cumrigeeda dheereeye xaliimo saciid iyo faadimo saciidna waan magacaabaya xijaabka markii xijaab ma jirin waddankan garbasaar lama qaadan jirin waa la fadhiistay shuruuddii sheekh naasir baa la eegay culammada qaar waxay dhaheen xijaab kor ka bilaabmaya ilaa hoos kan sacuudiga oo kalea ah. qaarna waxay yidhaahdeen may xijaab kala go-an gabadha soomaalidu waa gabarh shaqo diyaar u ah oo shaqaysata xijaabkaa nairobi lagu tolay waxaa tolay xijaabkii u horreeyey maamooyinkaasaan idiin sheegaya ilaahay subxaana wa tacaala intoodii dhintana ha u naxariisto intooda noolna allaha dhowro guriga maama ramaada faadumo aar waa waa ma jiro daaci aan soo marin oon gurigaa ku noolaan oo aan seexan jirin oo ka cuntayn jirin iyada iyo wadaadkii ka dhintay aadan shacali geelle aadan garweyne aad u taqaaneen allah u naxariista asagana dembigiisa allah dhaafa jannadiina allah geeli hal qisaan idinku soo xirayaa masaajidka eydka oo mabaati ah yaa masaajid jiray dacwadu halkaasay ka bilaabatay habeen kasta waa laysdilaa maalin kasta duhurkii baa laysdilaa aadanow cali hoolan buu ku dhintay allahu naxariista nin baryar buu ahaa tabaryar sagaal annagoo ab ah waxaa nala ku xihay bangani waxaa la nimankan diin cusub bay keeneen sheekh cabdiraxmaan waa fadhiya sheekh cabdiraxmaan tawiil markaa dacwadu majenge ka socotaa islii waxba kama jiraan meeshaan riyaada masaajidkan hadda eberka aad u jeedaan halkaasaa hooy u ah dacwada suhayb xasan uu joogaa sagaal annagoo nala ku xidhay meel la waxaa la diin cusub bay keeneen oo maxay keeneen fartana way dhaqaajiyaan bisinkan hoos bay u dhahaan waxaa loo yeeray nin gaal ah oo wasiirka arrimaha dibadda ah marka kursigaanu hal kursi buu ahaa madhaara baa la dhihi jiray munya wayaaki baa la dhihi jiray wasiirka arrimaha dibadduu ahaa kenya iyo nin soo islaamay oo booran oo markaa baarlamaanka soo galay muslin cusubna ah oo cismaan araarow la yidhaahdo labadaasaa loo yeeray laba arrin baa laysku hayaa nimankana la doodayo ee suufiyada waxay leeyihiin dumarka lama xijaabi karo waa in timaha ay banneeyaan waxay kaloo leeyihiin diin cusub bay keeneen qisadan dhegaysta munya wayaaki wuxuu yidhi diintan cusuboy keeneen wiilashaan yaryar xaggee ka keeneen waxay yidhaahdeen nimankii nala doodayay diintan markay ka keeneen gaalkii wuxuu yidhi muya wayaaka oo waxaan moodaya nebigiinni inuu maka ka yimide waxaan moodaya diintiina inay maka ka timide waxaan uga jeedaa dacwadan xijaabkii la tolay lix xabaa xamar loo sii dhiibay waa xijaabka aad aragtaan maanta masar baa lagu gashadaa maraykan baa lagu gashadaa dowlad kastaoo caraba maanta waxay u taqaanaa alxijaab الsoomaali xijaabka soomaaliya waxaa ilaahay ku sharfay gabdhahaas iyo maamooyinkaas ilaahay subxaanaه wa tacaala dacwada hoy uga dhigay karaamo iyo sharaf ayagaa mudan dacwadii noocaas ahayd maanta waxay maraysaa adduunkoo dhan maanta xijaab soomaaliya inuu gaaray jamaacada ugu badan dadka tukada inay soomaali yihiin qur-aanka dadka ugu badanoo xifdisan inay soomaali yihiin dadka ganacsiga ugu weyn inay soomaali yihiin maanta diintan idinkaa hoy u ah diintu way wareegtaa shalay indiyay tagtay eh, ma arkaysaa sadiiq xasan khan alqanuuji waliyullaahi eh, shaahid dahlawi almubaarak fuuri alcadiim abadi eh, abi xasan الnadawi carab bay ka tagtay bukhaari iyo muslim iyo nasaa-i abi daa'uud ibnu maaja tirmidi lixda kitaaba ugu waaweyn midna carab ma aha diintu waa wareegtaa maanta innagay noo soo wareegtay aanu istaagno ilaahay diintiisa aanu istaagno ilaahay cabsidiisa aanu istaagno xijaabkeenna iyo qur-aankeenna iyo salaadeenna aanu istaagno adduunka mashaariq alard wa maqaaribiha aan diintan gaarsiino hooy aanu noqonno in sha allahu tacaala hada wa wsala allah wslm ala nabiyina mxamed ala jazaak allahu khayran baarak allahu fiik sheekhana sheekh doctor maxamed uh, sheekh cusmaan aad iyo aad ayaa mahadsan tahay walaalayaal haddana in sha allah kelimadihii ayaan soo xirayaa oo qaybtii u dambaysay ah waxaan jeclahay inuu inoo soo gebagabeeyo sheekheenna sheekh cabdirashiid sheekh cali suufi ila soo dhoweeya alxamdu lilah asalaamu calaykum waraxmat ullahi wbarakaatuh naxmaduhu an hadaana lilislaam wajacalana bifadlihi waraxmatihi min ummati khayr اlanaam sala allahu calayh wcala aalihi waasxaabihi wbaaraka waslama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 ilbiraqsi inka yar oo kuwa cusub uu iska abuurto yaa ayuha annaasu antum alfuqaraa'u ila allah wallahu huwa alghaniyu alxamiid ومن غناه إن يشاء يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز marka rabbigaan isagoo sidaa qani nooga ah ayuu haddana na jecel yahay oo nawaaninayaa oo sida noo khayr badan noo tilmaamaya alkhayru kulluhu fi taqwaahum itaquu llaha ya ayuha اnnaasu itaquu rabbakum wakhshaw yowma laa yajzi waalidun can waladihi maalintaas cadiimka ah ee yowma alqiyaamo ah ee ballanta ilaahay uu qaaday subxaanahu jala jalaaluhu oo oofin doono shadaa'idkeeda iyo dhibkeeda iyo marmarka qaarkii qur'aanku tasaawiir iyo yani siyaalo kala duwan ayuu ilaahay noo tusinaya yani waa maalinta walad uusan waalidkiisa waxba u qaban karin mawluudkuna uuna waalidkii waxba u qaban karin waalidkuna wiilkiisa waxba u qaban karin wakhshow yowma laa yajzi waalidun can waladih walaa mawluudun huwa jaazin can waalidihi shay'a shaya walow haba yaraatee waxbana u qaban karin ina wacd allahi xaq falaa taguranakum alxayaaةu اddunya walaa yaguranakum biاllahi اlgaruur waanadaa iyada ah iyo in aakhira la isxusuusiyo oo jannada iyo naarta laga sheekeeyo oo liqaa allah laga sheekeeyo waa daruura fi kul fii kulli muxaadara haddii la yidhaha halkan muxaadaro ka soo jeedii ku saabsan ayan shay xataa aroos haddii la joogo ay makaan la yimaado walaa budda min altadkiiri iyo in la isxusuusiyo arrinta horteenna taalla ee liqaa ullahi subxaanahu wa taasaan horta isxusuusinaynaa majmacan mubaaraga ahee isu yimid inaan horta balniyada aanu hagaajinno oo ilaahay dartiis inaanu isugu nimid subxaanahu jala jalaalu iyo in halkan aanu wada faa'iidaysanno faa'iidada ma aha keliya ninka hadlaya iyo kuwa kale inuu u faa'iidaynayo kan hadlaya iyo kuwan dhegaysanaya intaba fawaa'id uu ilaahay noo ballan qaadayo waa weyn baa jira laakiin daa'iman fawaa'iddaas haybiga ah waxaa lagu helaa biixdaari niya niyada in la soo xaadiriyo marka niyada aan soo xaadirsanayna waxay tahay fadhiga aynu isugu nimid inaanu ku helo abaalgudyadii waaweynaa ee ilaahay noo ballan qaaday kow inay naxariis nagu soo duldegayso in sakiino wax la yidhaha oo ilaahay qaybiyaadkiisa ka mid ah oo iimaanka ziyaadiya ilaahay nagu soo dejinayo inay malaa'igtuna hareeraynayso oo ay goobjoog ay noo tahay intaa waxaa ka wada weyn in allah rabu alcaalamiina meliku uu agtiisa nagu xusahayo markaad taa niyaysatid oo aad niyadaas aad istixdaartid baa ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ku siinaya xaqiiqatan waxaan kollayba muxaadaraadkii weli weeye halka kan waa uun xusuusintaa hore iyo inaan niyada hagaajinno iyo intaa aan fadhinno in sha allahu tacaala khayrkaas nagu socda iyo malaa'igtaana hareeraynaysa inuu ilahay ka rajaynayno subxaana wa tacaala inuu noo taxqiijiyo iyo in qof walbaba meesha tan laysugu yimid sanad walbana laysugu yimaado uu isweydiiyo maxaan kororsaday maxaa ii kordhay shakhsiyan intaan ijtimaaciyanba la gaadhin ah, shakhsiyan aniga maxaa ii kordhay salaadaydu intii hore ma ka hagaagtay cibaadadayda iyo rabbigayga jacaylkiisa ma kororsaday eh, qur-aanka jacaylkiisa ma ii kordhay niyad wanaagsan oo halkan inaan wax kororsado miyaan kala tegay mise way iska imiduun in sha allahu horta qof wax waayayaa ma jiro oo saad la socotaanba dee xadiidkii saxiixa ahaa qoladii isu timidee ilaahay xusaysay ninaan ka mid ahayn oo weliba khadaa ahoo dembiilo ahoo dan kale u socday ayuu ilaahay yidhi isna waa u dembi dhaafay horta ilahay wuxuu yidhi malaa'igtayde waxaan idiin idinka markhaati gelinayaa inaan u dembi dhaafay dadka aniga xuskayga isugu yimid markaasaa malag odhanayaa baa la waxaa ku jira midaan iyaga ka mid ahayn oo dan kale u socday oo weliba dembiila ahon fiicnayn markaasuu ilaahay odhanaya walahu qad qafartu isagana waa u dembi dhaafay hum اlqawmu laa yashqى bihim jaliisuhum waxaa dan weyna ah inaad inaad niyeysato adigu aad tidhaahd anigu ilaahu dembi inaan ahay dadkan ima oga waxalla waxaan ahay garan maayo laakiin fadhigaa iyo khayrkaa iyo dadka isugu yimid dartooda ilaahu iigu dembi dhaaf waana helaysaa in allahu tacaala cumuuman ikhwaani waa mahadnaqaynaa in sha allahu tacaala ilahay markaan u mahadnaqnay kadib muasasat ansaar الsunna calaa ra'siha aljarnaal aljiir iyo inta ma garanaysaa walaalaheen ah ee arrintan kala shaqaysay anigu hadda bil ku dhowaad baan joogay waana dabina uu ii dhegay xaaji jarnaaloo musaabaqadii jaa'isatu sheekh cali suufina bisha awalkeeduu geliyey mu'tamarkiina bisha aakhirkeed uu geliyey inta u dhaxaysana waa inaad halkan joogtaa bay noqotay marka inkastoo alxamdulilah aan musaabaqa weyn oo iyaduna aada qiimo u leh mandheera aan kaga qayb galay oo maa sha allah ardaydii yaryarka ahaa ee halkaa eh, aan ku soo arkay aan ka markhaati kacayo hortiina inay adduunka la tartami karaan fii kulli makaan ah, waxaan meesha aanu ku soo aragnay iyo jaa-isadii ee halkan lagu qabtay ee iyadu laa mahiila lahaa ee ee qur-aanka xifdigiisa meehe qiraa'aadkii toddobada lagu tartamayey oo rag fataaxilahoo cajaa'ibla ay isu yimaadeen hadday noqoto lajnat taxkiim iyo hadday noqoto intii kasoo soo qayb gashay midhaa mar kaleaanu ka hadli doonnaaye haddii ilaahay idhaa marka khayrkaas fara badan baad horta ahlu kenya aada haysataan iyo wanaagga allah idiin kordhiyo waana tan keenaysa inaad birqabato u noqoteen oo dadkii oo dhanba isu keenteen oo halkan aad isugu timaadeen marka allah idiin kordhiya waa u mahadnaqaynaa mu'asasata ansaar asunna iyo walaalaha kaalmadan u kaalmeeyey iyo inta uu xusay janalaalku iyo inta kaleba waan u wada mahadnaqayna waan u ducaynaynaa in sha allah dhammaan inta xaadiriinta ee soo xaadirtay ee wiilashiiyo gabdhaha iyo hoyooyinka iyo aabayaasha iyo dhammaantiinna waa idiin mahadnaqaynaa waan idiin ducaynaynaa waxaan halkan isugu nimidna inay raxmadda ilaahay nagu soo wada degto iyo in ilaahay ducadeenna u wada aqbalo weeye in sha allahu tacaala warkeennuna insha allah way isu dambaynaa waxaa hadda aan halkan aan ka xusaynaa oo aan u ducaynaynaa annagu nabadgelyada iyo khayrkaa iyo barwaaqada iyo ma garanaysaa dabayshaa wanaagsan iyo naxariistaa baynu isaga jirraa dad walaalaheena oo la gumaadayo oo aan idinka qarsoonayn oo acdaa acdaa illaahi man lacnahum allahu waqadiba calayhim wajacala minhum alqiradata waalkhanaaziira wacabada ataaquut kuwa uu ilaahay ku tilmaamay qaswatulqalbiga waan yahabaa waxaan is idhahaa miyaynan arkin way arkaan yacni ilmaha yaryar ay gumaadayaan ay laynayaan iyo oohinta hooyooyinka ooyaaya miyaysan arkaynin laakiin jawaabtii waxaan ka helay fii suurati albaqaro ilaahay baaba wuxuu ku tilmaamay uma qasat quluubukum min bacdi dalika fahya kalxijaarati aw ashaddu qaswa markaasaa ilaahay weliba axjaartii e, e, wuu ilaahay sii tilmaamay liinkooda iyo jileecooda waina min alxijaarati lamaa yatafajaru minhu lanhaaru oo waa wayna liin oo webiyaaba biyahaaba ka soo baxayoobe waina minha lamaa yashaqaqu fayakhruju minhu اlmaau waina minha lamaa yahbitu min khashyaة اllah xijaarada kuwaasaa ka mida laakiin iyagu waa ka sii daran yihiin marka dadkaas walaalaheenee la gumaadayo inaan u ducayno meel kastoonu isugu nimaadno salaadaha ugu ducayno wakhti kastood furso heshaad ugu ducayso bal ha aadan ahaanin ka yacni aan warba ka haynin dadka walaalaha ee ilaahay jismin waaxid uu ka dhigay kama qaala الnabiyu calayhi الsalaatu wasalaam ina almu'mina lilmu'mini kalbunyaani yashuddu bacduhu bacda aw kaljasadi اlwaaxidi ida ishtakaa minhu cudwun tadaacaa lahu saa'iru اljasadi bالsahri wاlxuma marka waa u ducaynaynaa ilahay baan u baryaynaa allahuma ya ghiyaatha almustakiifiin والمفرج عن المكروبين والمروح عن المغمومين مجيب دعوة المضطرين كاشف الكرب يا رب العالمين يا إله العالمين يا من قال في كتابه أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء اللهم اكشف السوء عن إخواننا في غزة وفي سائر فلسطين اللهم ارفع عنهم البلاء اللهم ادفع عنهم العدو اللهم دافع عنهم بحق قولك إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور اللهم ارحم الضعفاء والمساكين الأطفال والنساء والمرضى والشيوخ الراكعين اللهم ارحمهم برحمتك وأغنيهم برحمتك عن رحمة من سواك اللهم أغنيهم برحمتك عن رحمة من سواك اللهم أغنيهم برحمتك عن برحمتك عن رحمة من سواك اللهم عليك بالصهاينة المجرمين اللهم اخسف بهم فإنهم لا يعجزونك اللهم زلزل الأرض تحت أقدامهم اللهم اجعلهم كأسلافهم فريقا يقتلون وفريقا يؤسرون اللهم رد الكافرين بغيظهم ولا تنلهم خيرا واكف المؤمنين القتال إنك أنت القوي العزيز اللهم حرر المسجد الأقصى من براثن الكافرين وطهره من دنس المجرمين وأعده إلى حضيرة أهل الإسلام والمسلمين واكتب لنا فيه صلاة يرفرف عليها راية علم الإسلام والمسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير كما نسألك يا الله أن تؤمن إخواننا في السودان وأن تعيد لهم الأمن والاستقرار يا رب العالمين وأن تزيل عنهم الأعداء الأشرار اللهم ول أمورهم خيارهم ولا تول أمورهم شرارهم وسائر بلادنا بلاد الصومال واليمن وسائر بلاد المسلمين أسألك يا, يا الله يا كريم الأمن والطمأنينة والاستقرار وجميع الحاضرين اللهم اغفر لنا اللهم اشفنا اللهم عافنا اللهم أعطنا اللهم لا تحرمنا اللهم أكرمنا ولا تهنا اللهم اجعلنا في هذا الاجتماع اجتماعا مباركا طيبا واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما وصلى الله على النبي سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله ما شاء الله جزاك الله خيرا وبارك الله فيك شيخنا sheekh cabdirashiid sheekh cali suufi almuqri baarak allah fiiku jazaak allahu khayran